bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolixdan iyo toddobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu fadli الsunan الraatibati qabla اlfaraa'idi wabacdahuna cafwan wa bayaani cadadihin <clears throat> wuxuu baab yahay fadliga ay leeyihiin sunnooyinka rukunka ah sunnooyinka rukunka raatibaha de wixii rukuna ah la yidhaahdaa qabla alfaraa'idi faradka hortii iyo wa bacdahunna faraa'isha gadaashood salaadaha waajibka ee shanta ah hortood iyo dabadoodba sunnooyinka rukunka ee la jecel yahay fadliga ay leeyihiinna in la tilmaamo wa bayaani cadadihinna sunnooyinkaas tiradooda in la caddeeyo ayuu ku saabsan yahay xadiidkii marka umu xabiibuu ku bilaabi doonaa imaamku shawaahidna wuu keeni doonaa qaala اlimam raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bn cabdillaahi bn numayr qaala xadaana abu khaalid yacni sulaymaan bn xayaan abu khaalid alaxmar can daawuud bn abi hind can الnucmaan bni salim aلطaa'ifi can camr bni aws الثقفi الطائفي qaala wuxuu ihi wadaadka xadaanii cambasة bn abi sufyaan almawi baa ii tabiyey fii maradihi xanuunkiisa aladii xanuunkaasoo maata fii uu ku geeriyooday bixadiiثin xadiid buu ii tabiyey yatasaaru ilayhi uu ku farxahayo qalbigiisu uu jecel yahay yatasaaru ilayhi ay yusaru bihi xadiidka iyo qisada aad jeceshahay ee markii la sheego aad nafisayso ama aad qalbigaadu u dhaqaaqaya ishaadu ku doogsanayso ayaa laga wadaa bixadiiin yatasaaru ilayhi lagu farax gelinayo ama uu ku farxay ay yusaru bihi lima fiihi min alfadli iyo dhaqanku asagoo ku dhaqmi jiray min asuruur qaala wuxuu yidhi marka cambas nabi sufyaan samictu umma xabiibata umma xabiibaan maqlay ramla bint abi sufyaan um اlmuminiin taquulu iyadoo le samictu rasul lah sal slam yaquul rasuulkoolaan maqlay xambasiya um xabiibada walaalo wey yaquulu asagoolaan maqlay man sallaa ruuxi tukada man salla inatay casharata rakcatan ninkii tukada labiyo toban ragcadood fii yowmin wa leyla habeen iyo maalin gudahood labiyo toban afar iyo labaatanka saac bunya lahu waxaa loo dhisahayaa bihinna ay bisababi الsalawaat baytun fi ljanna guri baa jannada looga dhisaaya guri ayaa jannada looga dhisaya xadiidka sunanka iyo muslim baa soo saara qaalad ummu xabiiba waxay tidhi famaa taraktuhunna kama aanan tegin salaadaha labiyo tobankaa ah ee ruuxi tukada habeen gudihii iyo maalin gudihii loo dhisayo guri jannaad loo dhisayo maanan ka tegin mundu samictuhunna min rasuuliillah inta aan subanaha ka maqlay calayhi salaatu wasalaam wa qaala canbas ibn abi sufyaansna wuxuu yidhi famaa taraktuhunna kama tegan anuguna mundu samictuhunna intaan ka maqlay laga soo bilaabo min ummi xabiibata ummu xabiib intaan ka maqlay wa qaala camr bnu aws aطaa'ifi aaqafi asaguna wuxuu yidhi oo ardaygii ka qaatay cambasa ah maa taraktuhunna anna kama tegin mundu samictuhunna min cambasa intaan cambasa ka maqlay anna kama tegin wa qaala nucmaan ibnu salim aaa'ifi asaguna wuxuu yidhi maa taraktuhunna mundu samictuhunna min camr bni hooyadan waxay tidhi intuu nabiga aan ka maqlay xadiidkaas weligay kama tegin labaiyo tobankaa ragcadood labaiyo tobankaa ragcadood ee salaadaha raacaya ee rukunka ee duhur iyo casar iyo maqhrib iyo ceshiya fajarba raaca ama ha ka horreeyeen ama ka dambeeye hooyadan ninkii ka qaatayoo cambaasaana kama tegin ardaygiisana kama tegin ardaygaa ardaygiisana kama tegin maxaa yeelay dadkii dadka u khayr badnaa wey waa daa'ud nabi hinda waa taabici taabici sahiira weeye nucmaanna waa taabici camna awsna waa taabici cambasana waa taabici afar taabici baa isdaba taaga marka dadka ahlu khayrkaa way haddee nagaga fiicna hawlahaas xadaثna abu hasaan almismaciyu malik bn cabdilwaaxid xadaثna bishr bn fadl bn laaxiq الraqaashi xadaana daawud bn hind can nucmaan ibnu saalim bihada isnaad nucmaan hadde waxaa ka sii camr bn aws can cambasa can ummi xabiib uu ahaa bihada isnaadi buu ku tabiyey laakiin lafdigiisu waxaa weeye oo ninka soo kordhaha de waxaa weeye waa bishir bishir mufadal can daawud bn hind oo wuxuu mutaabacaynaya abu khaalid alaxmar man sallaa ruuxu tukada fii yowmin maalin gudaheed oo yowmin haddi haddii la waxaa loo jeeda hadda habeenkii maalinkiiba intay caشharaةa sajdatan labiyo toban sujuudood wasajdatu idaa udliqa cinda ahli xijaaz waxaa weeye alrakca alrakca alkaamila oo curfa iyagu ay leeyihin reer xijaaz taطawucan oo sunno ah bunya lahu waxaa loo dhisahayaa beytun fi اljanna وxadaثna mxamed bashaar bundar alcabd اlbصri xadaثna mxamed jacfar gundar alhudli xadaثna shucbaة اlxajaaj can nucmaan shucba haddana soo biiray asaguna wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa bishir bishirna wuxuu sii mutaabacaynayay abu khaalid alaxmar kulluhum can daawuud ibn abi hind can camr bn aws aلثaqفي can cambas bn abi sufyaan اlumawi can umi xabibata zawji الnabiy nabiga xaaskiisa ramlana magaceeda la yidhaahdaa annaha qaalad waxay tidhi hooyadeen samictu rasuul اlah sal ly slam yaquulu asagolaan maqlay maa min cabdin addoon muslima ma jiro maa min cabdin muslimin addoon muslima ma jiro lanna muslimku baa laga aqbalaya acmaasha haddii kale wamaa ducaau اlkaafiriina ila fii dalaal wey oo cibaadadooda ah maa min cabdin majnan muslimin ilaahay u hoggaansamaya addoonkaasoo yusallii u tukanaya lilaahi alla weyne subxaanah wa tacaala kulla yowmin afarlaaankii saac intay casharata ragcatan labiyo toban ragcadood tatawucan oo sunno ah hayra fariidatin oon waajib ahayn ilaa hadduu addoonkaa jiro muslimka ilaahay dartii u tukaday koogu inuu muslim yahay labo waa in salaaduhu ay dhacaan saac gudahood saddex waa inuu ilaahay dartii u tukanayo oo ha ku tixgelinayn ilaa hadduu jiro bana allahu lahu baytan fi ljanna ilaahay baa u guri jannaad ilaahay subxaana wa tacaala kuwa sunanka iyo khayrkaba ku dadaala ilaahayna uu hawaabiyo si wanaagsan inugu daro isaga awood leh waan ka booda hucba maxaa idhi daawud mutaabacayny baan idhi ah, cafwan shucba waa mutaabic lidaawud kilaahuma can nucaan misaalim jazaak allah khayr shukran ilaa bana allahu lahu baytan fi اljanna ilahay wuxuu u guri jannaad aw ilaa bunya in ficilka musama laga dhigay in la majhuuliyo isku mid un wey bunya lahu waxaa loo dhisayaa baytun guri fi ljanna ku yaala qaalat umma xabiiba waxay tidhi famaa barixtu kama zuulin ay famaa ziltu usaliyahunna inaan tukan hayo bacdu intaa dabadeed nabiga intaan ka maqlay dabadeed inaan tukanaya ma aanan ka zuulin wa qaala camrun aws wuxuu ihi maa barixtu aniguna ma usaliyahunna inaan tukanhayo usalihinna inaan tukanayo cafwan bacdu intaa dabadeed waqaala nucmaasna wuxuu uhi mila dalik waa inaga soo marra haddee nucmaan baa sida ibnu saalim camr bna ibn abi sufyaan umu xayba afarta isdaba taagan waxadaanii cabduraxmaan ibnu bishr ibn اlxakm alcabdi wacabdullahi bnu haashim alcabdi qaala xadaanaa bahz ibn asad alcami xadaanaa shucbatu qaala shucba wuxuu qaal nucmaan ibnu saalim wuxuu yidhi ahbaranii waa hawlihii shucba asagu hadde wakhtigu ku bixi jiray taxdiid iyo ikhbaari imba iyo hawlahaasuu daba taagan yahay xadiidkaad u tabin ku dhibi maayo uu kaa tegi uu kugu soo noqon sidii hore inaad u wiritu fiirinhaya haddana uu kugu soo noqon maalmo kadib bil kadib sanad kadib waxaa laga yaabaa xadiidku labaatan sano ka hor ku weydiiyey inuu kugu soo celiyo labaatan sano ka hor saad oogu sheegtay haddaad u sheegi weydo ood wuxuun ka beddesho wuu tuurahaya addi maxaa la samayn innagu hadduu ina soo gaari lahaa xadiid iska daya xataa been nagamuusan wariye xataa been caadi ah muusan naga wariyey qiso caadi ah xataa nagama qaate lanno maanta waxaad sheegtay berri ku haddii lagu yidhaahdo <laughs> waad wuxun baad ka goyn waxbaad gaasiri bilmacna baad ku wari haddii laakiin sanad kadib sheeg lagu yidhaahdo war maba xusustaad leedahay maba xusuustay muxuu ahaa goormaan kuu sheegay ilaaha ina astor qaal wuxuu ihi nucmaan bnu saalim ahbaranii uu yidhi qaala samictu camr ibna ws yuxadiu can cambasa can ummi xabiiba qaalat qaala rasul sal l slm min cabdin muslimin addoon muslima ma jiro tawada'a weyse qaadanaya iyo tawada faasbaqa alwudu'a weysada ku xeeldhaaranaya uma sallaa tukaday lilaahi ilahi subaa dartii kula yowmin inta cashara ragcatan fadakara wuxuu sheegay bahz bahz can shucba ka sheegaya bimilihi mili xadiii muxamed bn jacfar hundar kilaahumaa can shucba waynu soo marnaan filaya xadanii zuhay bn xarbin wacubaydاlah bn saciid ibn yaxya alyashkuri qaala xadaana yaya bn saciid yaxya wahu bnu saciid alqaطaan can cubaydillahi bni cumar alcumari qaala ahbaranii naaficun can ibni cumara xaa waxadana abu bakr bn abi shaybata alcabsi alkuufi xadaana abu usaamata xamaad bn usaama xadaana cubaydillahi alcumari can naaficin mawla bna cumara can ibni cumara qaal sallaytu maca rasuuli illaah rasuulka ilaahay baan la tukaday xadiidka hooyadan umma xabiiba kuma jirin tafsiilka iyo tirada ragcadaha la tukanaya qabla اduhri bacda اduhri maqribka waxa raacaya waxay inoo sheegtay keliya labiyo toban ragcadoodoo raatiboo rukun ah oo salaadaha faradka raaca ruuxii ilaaliyee tukada fii yowmin walayla in ilaahay guri jannaad u dhisaayo ninkii weligiiba marka tukanaya ka warrama fadliga ilaahay afar iyo labaatan sac gudahood haddaad labiyo tobanka ragcadood tukato guri jannaa ilahay kuu dhisaaya ummu xabiibi iyo cambase iyo camr bnu aws iyo saalim nucmaan ibnu saalim ka warramo markay intay noolaayeen aan ka tegin maalin walba guri jannaada cusub ya magaalo dhamay waa adduunko dhan adduunko dhan buu noqonaya ayb saa darteed buu nabigu yuri sal slm ummaddaydu dhammaanteed janna gelaysaa ilaa man man abaa jannada bannaanka iska taallaa wax ka shaqaystay laadaha wax ka shaqaysto u soo diyaargaroobay laadaha fartaad qaadaba waa waad ku dhuroobaysaa fartaad qaadaba waad ku dhuroobi dhuroobid ma taqaanaa maxaa la yidhaahdaa ya liibaanta iyo khayrku markuu xaddhaaf noqdo ayaa dhuroobadda le maaha wax yarka ah sidii daksin malab galoo kale duruubku waa midka ya maya dhuruubid maaha taa waa takhdiiq waa hawlo kale wey hawsha adiga inaad iga qoslisaa rabtaa sallaytu maca rasuulillah rsulka ilahi baan la tukan sal lay slam qabla duhri duhurka hortii sajdatayn ay ragcatayn laba ragcadood baa nabiga la tukaday wa bacdaha bacda duhri duhurka dabadiina sajdatayn baan la tukaday wa bacda almaqribi maqribka gadaashiina sajdatayn laba ragcadood baan la tukaday wa bacda alcishaai sajdatayn cishaha gadaashiina labaan la tukaday wa bacda aljumucati salaada jumcada gadaasheedna sajdatayn laba ragcadood faama almaqriba salaada maqribmiya iyo wlcishaa faama almaqribu wاlcishaau wاljumcatu ama maqribkii cisho iyo jumcadu fasallaytu maca الnabiyi fii beytih salaadaha hore ragcadaha sunnada duhurka iyo maqribka iyo cishaha iyo markuu soo tiriyo jumcadii muusan sheegin meeshuu nabiga kula tukaday muusan sheegin ayib maqribka iyo cisho iyo jumcadu inoo sheegay uu nabiga guriga kula tukaday inta kalena masjidka mar haddii la sheegay guriga maxaa dhiman waa min baab اliktifaa faama almaqribu wاlcishaau faama sunat اlmaqrib wey sajdata almaqrib iyo cishaha iyo jumcada fasallaytu maca nabiyi fii beytihi nabigaan gurigiisaan kula tukaday xafsa walaashiibu nabigu qabay cabdulaahina si goonioo nabigu u jeclaaba eh, radi allahu tacala canhu saxaabi barakayso badan buu ahaa idan sunnada raatibada ah, in gurigan lagu tukan karo liuruuf masjidkacafwan eh, masjidka lagu tukan karo liuruuf gurigana lagu tukan karo sida fadliga badan ay tahay baa ku cad meesha nabigaa sheegay axaadiid kale salaada sunnada waxaa u khayr badan in lagu tukado guriga salaad walba guriga u khayr badan ila almaktuuba faradka mooye faradku xataa haddaad jamaaca u weydo masjidkaa u khayr badan masjidka la soo aad la soo aadaysaa wali aan keep distancinga haddaadan ku xidhin xataa guriga ha ku tukanine salaaddii la imow faradka id masaajidka ku tuka kadibna iska tag laakiin ay duruufi timaaddo ood nashaad masaajidka ka helayso ama haddaad guriga tagto lagu mashquulinayo carruurta kugu tacalluqahayaan oo intaad ka tukan ba aan lagugu simaynin ama xisaabo kala yaallaan waxaa weeye masaajidkaada iskaga tago sunnadaadi sidaasaa khayr badan bacdu ulfuqaha waaga dambe waxay yidhaahdeen sunnooyinkan rawaatibta rukunka in masjidka lagu tukadaa fiican waana altafdiil bixasabi alaxwaali waalmaqaamaat oo sunnooyinkii waa laga tegey waa la fududaystay marka caamadu inay ogaatay in sunnadaa la joogteeyo dariiq nabi tahay waa in dadka la baro masaajid lagu tukado haddii laakiin la yaqaano gurigaada la aad dhaqanka soomaaliyeedna haddaad masaajidka ku sunnaysan weydo waxay hoosta ka xariiqahayaan wadaadkaas shanta saado markuu tukado wax sunna ah ma raacyo weligii asagoo sunaysan ma arag sunnooyinkii baa lagu daray ninka ka sunna yar maanan arag dacni baa imar waaba lagu duri marka maxaa yaalla si aafada looga badbaabo masaajidkana ku tuko alla dartiina u tuko way fahanteen baan u malay ayb baabu jawaazi الnaafilati qaa'ima waqaacida waficli bacdi الragcati qaa'ima wabacdiha qaacidan intayna baabka u gudbin sunnooyinka rawaatibta ah ee labiyo tobanka ah qaabo badan buu nabigu u tukan jiray calayh الsalaaة wasalaam sunankeenna kusoo marra iyadoo faahfaahsan sunankeenna kusoo marra iyadoo faahfaahsan xadiidka umma xabiiba sida maxfuudka xooga badan isagu tirada unbuu sheegaa si guud laakiin ma faahfaahiyo riwaaya cinda nasaa-ina ku soo marray baa faahfaahinaysa min xadii um xabiiba ah nasaa-ina isagu uu xoojinayey ay wax ka sheegaan oo waxaa xadiidka um xabiiba wuxuu ah tafsiirkiisu cinda anasaa'i arbacan qabla duhri wa arbacan bacdaha cafan arbacan qabla duhri wa ragcatayni bacdaha baan rabaa afar duhurka ka laba ka dambaysa iyo laba ragcadood oo casarka ka horaysa iyo laba maqribka ka dambaysa iyo laba salaad subax ka horaysa intaa imisa wey labiyo tobanka sidaas u sheegay riwaaya min xadiii ummi xabiiba cinda anasaa'i baas u faysay afar duurka laga hormarin iyo laba laga dambaysan lix iga dheh laba ka horaysa casarka meeqo weeye siddeed laba maqribka ka dambaysa toban laba ka horaysa salaada fajar marka muxuu ka tegey ceshihii iyo tii qabliyadii maqhribka labadaasuu ka tegay qabliyadii maqhribka oo nabigu weliba yidhi salluu qabla maqhrib rakcatayn oo nabigu ku celceliyey ku celceliyey marka dambe uu yidhi liman shaaa iyo axaadiis sunankaad ku soo marteen wayna iman doonaa qaybo ka mid ee ah saxaabadu marka la aadaamo aadaanka maqhribka nin walba tiir uu ku tukado racataynkii maqribkuu raadin jiray sunnada ahaa ilaa ruuxa aan masaajidka la soconna xaalkiisa uu moodo salaaddii maqribba in la tukadayba waxa nin taagane tukanaya marka taana nabigu waa ilaalin jiray labiyo qaabka u tukan kartaa meesha ragcataynka qabla alcasri ah ayadoo afara waan gaari doonaa sunankeena ku soo marray raxima allahu imraan sallaa qabla alcasri arbaca rakacaatin iyo ninkii afar ragcadood casarka hortii tukada naartaa laga xarimaa jidhkiisa jannana waa u waajibtaa fadaa'il badan baa ku yimid ayib maqhribka labada ka horeeya waxaa ka fadli badan labada ka dambeeyo nabigu aad u laasimi jiray maqhribka marka qaabka uu u tilmaamay xadiidku maxayada fii riwaayat الnasaa'i waad u tukan kartaa qaabkii idinku aad taqaanaani hadda in laga dhigo laba duhur ka horraysa laba ka dambaysa laba ka horraysa maqribka casr looma agmare laba maqribka ka horaysay laba ka dambaysa mise isku noqdeen sideed cishaha laba ka dambaysa laba ka horaysa fajarka labiyo tobanka ariiqadana waa ariiqa iyadna sugan tii uma xabiibana waa isla fahanay haddaad rabto marka inaad kordhiso duurka waxaad ku qaban afar baad ka dhiga afar ka horaysa iyo afar ka dambaysa casirkana afar baad ku hormarin maribkana afar baad labana hore ka dhigi labana gadaal ka dhigi cishahana labaad daba dhigaysaa fajarkana labo imisay noqdeen liyo toban mise afariyo toban lixiyo toban u badan haddaad ku darto sunnadii laisku hayay ee ahayd ragcatayn buu nabigu bacda alcasri tukan jirayna oo saxaabo badan joogtan jireen siddeed iyo toban miyay noqdeen mise wadig waxbaad iga khaladeen duhurkoo siddeeda casarkoo afaray ka hormartay labiyo toban idhaha maqribkoo afar afar xag labiyo laga dhigay lix cishaha oo laba laga dambaysiiyey siddeed iyo toban fajarkii labadiisii inaad i khaladda waxaad ku dartaa ragcataynkii maqrib casr ka dambeeyey saxaaba badan ay joogtan jireen labaatan iyo labo labaatan iyo labo axaadiis badan waxay ku asaxay saxaabana ay samayn jireen mararka qaarkood bacda almaqrib ilaa cishaa inay sunno tukan jireen maqribka markuu saa nabigaana samayn jiray mararka qaarkood marka maqribku uu tukado oo ragcataynkii maqrib uu raaciyo salaad buu u istaagi jireen xataa tuqaama salaat اlcishaa xasan albasri wuxuu idhi wahaadihi tusama salaat اleyli cinda اsalaf salaatuleyl haddaad maqasho waa salaada dhacda maqhribka iyo inta udhaxaysa cishaha innagu salaatuleyl waxaan u dhaqaannaa istanba wixii soo kaca idan halla dadaalon khayrka yaan la yaraysan xikmada loo jideeyey in salaadihii waajibkaa sunnooyin la raaciyo laba xikmaa u qiimo badan xikmada koobaad waa la foolbixid iyo arar weeye la sabra bixid weeye wadaaddaha haddii xoogu raashinguma loo keenhayo waxaa loo soo hormariyaa waagay hore luqmanaa bun baa la soo hormarin jiray haddana maxaa la soo hormariyaa ya suub dhah suub suub baa la soo hormariyaa idushowrebaadiyati <laughs> xoogo maraqo yaroo saxan yar ku jira iyo waxaa la soo hormariyaa furuud iyo wax noocaas soo saa maahay iyo dhudhulahawshi hore weydaarigo dibbaad ebow noqotay dhuldhuluhu wuxuu la socon jiray hawshu bunkuu ahaa marka maadaama ilaahay door istaagoo salaada waajibo farda aad tukanayso intaadan waa weyn bilaabin baad la sifoolbaxaysaa qolyahan ororday ciyaar maxay sameeyeen xoogo way sii kululeeyaan intaysan xisaabta weyn bilaabin soo sidaa maaha idan intayn hawshu weynayd bilaabanin baad sii isu kullanaysaa xagga qalbigaad iska murqaha ma aha iimaankaad sii dhisaysaa adoo si fiican u fahmaystay baa la rabaa waajibka inaad gasho hay alxikma nabiguna wuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam xataa salaatuleilka qiraada dheer oo bilaabay wuxuu ku bilaabi jiray ragcatayni khafiifatan waa soo marray markuu nabigu tooso ugu weysaysto laba ragcadoodoo fudfudud buu ku bilaabi jiray kadib buu sii diin jiray wuxuu ilaahay u sakhiro oo uu ku tukan baqariya alimraan inisa iyo maaido yuu kaxaynaya nabigu calayh isalaat wasalaam nin baa laga sheegay wadaad baa habeen dhegeysanayay wadaad xero waa yidhi buu nabi maxamed suu habeenkaa u tukaday baan u tukanayaa racadda koobaad buu wuxuu ku tukaday baqariya aali cimraan buu ku tukaday nabigu tii labaad muxuu ku tukaday nisaa iyo maa'ido ayuu nabigu dhammeeyey ragcaddi koowaad markuu ku tukaday wadaadkan nabigaan ku dayan leh baqariya aali cimraan tii labaad sabixis buu ku tukaday aad baa loogu qosday wadaad baa ka sheekeynaya sheekh saciid alkambali baa ka sheekeeyey marka waa saxda nabi maxamed hawshiisa lama xambili karo markuu haddaad iswaashood bal labada aad baqariya aali cimraan sugto maka dambe raytalidii baa ku taqaan raytaladii marka waxaa weeye Eh, markaad cibaadadii shaygu u macaansanayso way kuu socon maba dareemaysa xanuunka iyo cajiska iyo loogaxanuunka ma dareemaysid laakiin markuu ninkii shaydaana warwaadaasha inta kugu fila khayrkaadaaba ka fiican waa la jiifaaye wadaadda khuurinayso carruurtu khuurinhayaane adaaba fiicane araytadiiba kugu soo xidhahaya waa shaydaan xariif xigmadda labaad ee loo jiday sunanka raacaya salaadaha waxaa weeye wixii naqsi ay dhaawac ku yimid salaaddii waajibka ahayd sunnooyinka inay dhammaystiraan oy kabaan oy buuxiyaan axaadii baana maxkamada ayadu ku asaxday binas inta aynu kaga tagna insha alla qaababkaasoo dhan waa u tukan kartaa intaasaan iskaga tagahaya baabu jawaazi naafilati qaa'iman wa qaacidan wuxuu baab yahay jawaaz naafila sunaysigu ay tanafuli in la sunaysan karo qaa'iman adoo taagan wa qaacidan fadhiya wa ficli bacdi arakcati ragcaddii barhkeed inaad la iman karto qaa'iman adoo joogo taagan wa bacdihaa qaacidan banna aad fadhi kula iman karto qira'adii baa kugu dheeraatayba inaad fadhi ku wadi karto qur kadibna aad istaagi karto haddana rukuuci karto oo ilaahay wax walba inoo fudeeyayba xadiidku caddaynaya xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana hushaym bashir asulami can khaalid ibni mehraan khaalid alxadaa can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qaala sa'altu caaishata hooyadan caaishaan weydiye radi allahu tacaala canha can salaati rasuuli illah ay can kayfiyati m waa can kamiyati huna kayfiyada ma aha kamiyadii buu weydiinaya lann qaabka jawaabta ayaa ka muuqan doontaa can kamiyati salaati rasul lah sal slam nabi maxamed salaadiisii intay dhannayd ee sunnada ahayd baan weydi can taawucihi waxaad bedelo haladka dhihi jirtaan weeye maqsuudna hadda ma aha ee can taawucihi salaadaha salaadao dhan waxaan weydiiyey can kamiyati taawuci nabiy calayh salaat wasalaam qadar intee la eg buu nabigu ka tukan jiray sunooyinka rukunkaee raatibada ah abaaiyo dhowr intee tukan jiray faqaalad hooyadan waxay tihi su wanaagsan weeye kaana yusallii nabigu wuxua kii tukada fii beyti gurigayga qabla uhri arbacan uhurka hortii afar ragcadood buu tukan jiray uma yahruju nabigu waa bixi jiray fayusallii binnaas ummaddii buu tujin jiray illa iimaan buu ahaaye uma yadkhulu markaasuu soo geli jiray fayusalii racatayni laba ragcadood bu haddana tukan jiray lix iska dha marka wa kaana yusalii binnaasi almaqriba maqribku nabigu ummadda tujin jiray hooyada waxay noo caddaynaysaa sunnada xasarka inuusan nabigu joogtayn jirin marmaro uma yadkhulu wuu soo geli jiray fayusalii racatayni bacda almaqribna labuu tukan jiray wayusalii binnaasi alcishaaa dadka cishuu tujin jiray wayadkhulu beyti gurigu iman jiray fayusalii ragcatayni bacd alcishana labu tukanaya wa kaana yusallii min alleyli habeenkaana wuxuu ka tukan jiray tisca rakacaatin fiihina alwitru salaatleylka oo bacda anowm markuu soo kacana sagaal ragcadood buu tukan jiro oo witir ku jiro weliba waa waagii dambe nabigu waa yeelay ee uu cuslaaday ee xanuunkiisii batay weeye ama waagi hore kooiyo toban saddex iyo toban buu waxay tidhi hooyadeen wakaana yusallii min alleyl habeenka xaggiisa wuxuu ka tukan jiray oon ahayn rawaatibtii rawaatibta hoyada hadda inoo shid waa imisa waa sideed baa mise waa labiyo toban duhurkii wuxuu qaatay lix maqribkana labo cishihina labo waa toban iyo racataynkii racataynkii fajarka hooyada mayn sheegin soo maa gadaal bay ka keeni doontaa idan eh, tobanka iyo labiyada eh, fajarka labiyo tobankaas ila isagaa muusan toddobac dhanbu weydiihooyadana muusan dhihin salaaddii rawaatibtu muusan dhihin saasay iskugu daraysaa sagaal witri ah iyo labiyo toban isku darso kooiyo labaatan ayay ku soo ururtay kooiyo labaatankaasu nabigu joogtan jiray hadduu doonana waa kordhin jiray oo mararka qaarkood meel almaqrib ila alcishaa ayuu tukan jiray maqhribka casarka hortiim afar buu maraqaad ku tukay marna ragcatayn buu raacin jiray joogto ah mararka qaarkood siday bacdu saxaaba wariyeen laakiin hooyadeen cilmigeeda bay ka hadashay oo markuu casarka tukadaad marka wuu ka maqayo gurigu masaajidku joogaa wa kaana wuxuu calayhi salaatu wasalaam yusallii kii tukada min alleyl habeenka xaggiisa wuxuu ka tukan jiray tisca rakcaatin sagaal ragcadood oo fiihinna uu ku jiro alwitr uu ku jiro witrku uu ku jiro wakaana yusalii leylan awiilan qaa'iman habeen dheer yuu nabigu istaag ku tukan jiray wa leylan awiilan habeen dheer iyo wakhti dheerna qaacidan fadhi buu ku tukan jiray wa kaana idaa qara'a idan waa alxamdu lilahi aladii jacala fi اlmri sacatan waa kii odhan jiray hishaam bni caamir waynu soo marray markii hooyadan u sheegtay mararka qaarkood istaag buu salaadiis ku labaduba nabigu waa ka suganta waadna arki doontaan wa kaana idaa qara'a nabigu waxaa u badnayd weeye ma aha laazim wa kaana idaa qara'a nabigu wuxuu hadduu ahriyay faatix iyo qur'aan hadduu akhriyo wa huwa qaa'iman asagoo taagan rakaca wuu rukuuci jiray wa sajada waana sujuudi jiray wa huwa qaa'imun ay rakaca wa sajada min alqiyaam hadduu asagoo taagan uu qur-aankii u dhammeeyo istaaggaasuu ka soo rukuuci jiray kana sujuudi jiray ee markuu qur-aanka intuu fadhiisto fadhi kama rukuuci jirin bay hooyadan ku leedahay ayib qara'a qaacidan hadduu fadhi ku akhriyo qur-aankiina rakaca wasajada wahwa qaacidun marka way is oo nabigu halkaa namadna waa samayn jira waana ku u badnaa wa kaana idaa alaca alfajru waagu markuu dilaacana wuxuu ahaa sallaa ragcatayni buu tukan jiray qabla asubxi wada bacda uluuci اlfajri ah idan وxadثna qتyبة بن سعيid xadثna xmاad yعni بن زayd بن dirhم الbصري xadثna budayl بن maysرة الcuqayli وأyuب السkhtiyاni can cabdالlah بن شhقيq الcuqayli marka wadaadkii khaalid الxadا ahaa waxaa mutaabacaynaya budayl iyo iyo أyuب can caaئiشha رضي الله تعالى عنها قاaلت كاna رasuل الlahi صلى اه عليه وسلم يصلي ليلا طويلا habeen dheer buu nabigu salaad u istaagi jiray faإida صلىa قاaئما de cabdulahi xataa awoodu waay inuu la taagnaado salaaة الleyl cabdulahi bn sacuud nabi maxamed baan ku xidhay buu habeen salaatuleyl markaasuu baqaro bilaabay xanisl markuu boqol aayadood nabigu gaadho boqol boqolku yaqaanay yuu rukuuci doonaa wuu waday laba boqol wuu waday baqaraa dhammaatay baqara markay dhowdaan markuu nabigu baqara dhammay yuu kuu rukuuci doonaa alcumru bilaabay nabigu tartiib akrinaya tartiib hawlihiinan boobsiinta ee buraglaysiga ma aha baqara waxay isu bedeli laba baaro markay u yar tahay laba baaro baarna waa laba jus iyo badh laba jus iyo badh kale ku dar shan jusoo istaag lagu akhrinayo oo meeshii naxariis lasoo nabigu u weydiisan meeshii alla weyne rabbi u weyne tasbiix iyo tacdiim iyo tahliil meeshii naar lagu sheegay ilah laga magangeli qur-aan habaysan oo edab leh oo anshax leh oo kii rabbi rabay ah buu nabigu akhrinaya cabdulaahi markay nise sii dhammaanayso iyo waxaan damacay buui fahmamtu un baan damay w xun baan damaciyey buui waxaan doonay buui inaan iska fadhiisto nabiga ka goosta nabi maxamedoo taagan ka dhaqaaq ba waxay u noqotay kabiira min alkabair agtiisa ka noqotay kabiira min alkabair wuu la dhammaysta naftu markay qabato laakiin badda muuse u noqonayn waxaan u malayn inuu mar dambe u noqonayn ayib wiil yar barhaade nabigaa ka weyn labaatan sano cabdulahi nabigu ka weynaa labaatan buu cabdullahi mscuud nabigu ka weynaa calayhi salaatu wasalaam salaatan iyo shan taqiiba waaayeel waa maxilliga uu marka cabdullaahi waa dhallinyaro uu istaagnaan la'yahay lafahaadu marka adoo yar hadday bartaan cibaadada iyo khayrka iimaan xoog lena oo ku jiro cibaadada ku dhibi mayso kura yaroo labaatan jiroo ruruqsanaya adoo siddeetan jira baasha jiidaysa lafaha waa la soo layliyo somaali way taqaana waa lafada baal yaqaana ma shiidaan lafa qiyaamuleylka isku ficnaayeen wax badan yeeli maayo qiyaamuleylku inagii soo marray sayidina abubakr sidiiq salaatu ciid ciid buu ku tujiyey qoraxdii xijaasoo taqaanano kululbuu baqaro ku dhammeeyey ciid innaguna imaamka ciidda ina tujinhaya hadduu sabixisma dhaafo maligii baa galay waxaanan jecelahay saabcisme xataa inuu iska daayo iyo halataaka xadiisulkhaashiyo faraha ka qaado oo ku wareegaysto walcaadiyaad iyo alqaarico ku weydiiso soo sidaa ma aha ugu fiican baa eh, suurat alaclaa iyo haashiye taabanay hadduu laakiin suurat ulqamar iyo qaaf isku aadana markaa tacliiqaad baa bilaabay mooshin baynu ka keenaynaaba waxaan ka rabaa waayeelkii saxabada nabi maxamed ee kusoo tarbiya cibaadada suuratulbaqara markuu dhammeeyey abu abubakar uu kala jebiyey laba ragcadood ragcaddii horuu ku akhriyey kala barhka baqara isagoo tartiib akhrinaya tii labaadna wuxuu ku dhammeeyey qaybtii u dhimanayd taabicigii wuxuu yidhi fara'aytu ashyaakha asxaabi muxammadin yamiiluuna yattaki'uuna cala alcisiyi min tuuli alqiyaam waa yeelkii asxaabta nebi maxamed waxaan arkay buu idhi kolba dhan oo barkood ay bakoorayin cuskan hayaan bakoorooyin markay salaaddii dhammaatay abubakr way u duceeyeen waxay dhe waxaan xusuusaday salaaddii nebi maxamed iyo qiyaamkiisi innaguna waxaan leey imaamka hala bedelo wuu cod fiican yahay waa roon yahay lakiin dhibkiisu waxaa weeye dhabarkii buu wala kujabin hayaa hadda dhabarka dhabar lagama tukada iyo boodiya waxaa laga tukadaa halkana laga tukadaa attaqwa haa huna kaana rasul lah yusali leylan طawiila faida sallaa qaa'iman hadduu nabigu istaag ku tukada yani qiraada ku akhriyo rakaca qaa'iman isagoo taagan buu rukuuci jiray waidaa sallaa qaacidan ee waidaa qara'a alqur'aana qaacidan rakaca qaacidan marka waa in la iswaafajiyo oo qiyaamka iyo rukuuci sujuuddu ay isku fadhi wada noqdaan iyo inay istaag wada noqdaan xadaana maxamed muana xadana maxamed bn jacfar qundar xadana shucb hajaaj can budayl bn maysarة اcuqayli can abdlah bn shaqiiq alcuqayli qaal kuntu shaakiyan bifarisa kuntu waxaan ahaa shaakiyan mid sheegto xanuunsan shaakiyan ay yashtaki min almarad hebel waa yarha sheeganaya hebel muxuu sheeganaya marna waa ashtakiya dacwo marna waa xanuun sheegasho wey kuntu waxaan ahaa buuhi shaakiyan mid xanuunsanayoo sheeganaya xanuun bifarisa ay bibilaadi farisa hooyadan caaisha weligeed faris maysan tagin ayado mana gelin ee wadaadkan cabdullahi bin shaqiiq alcuqayli baa ku xanuunsaday isagoo faris jooga iiraan dhulkan iiraan iyo afghanistaan iyo ayib ay ka dhexeeya fa kuntu usallii qaacidan fii bilaadi faris waagaan xanuunsanayey sunnooyinka iyo salaatuleilka fadhi baan ku tukanayay buui fasa'altu daalika arrinkaasaan weydiiyey caaishaan weydiiyey markuu soo galay oo faaris uu ka yimid oo madiina yimid buu hooyadan weydiiyey radi allahu tacala canha ardaha faqaalat waxay tii kaana rasul lah sal slam yusalii leylan طawiila qaa'iman fadakar alxadiia xadiikii buu sheegay oo nabigu mararka qaarkood fadhi ku tukan jiray oo salaado dhanba ku dhammaysan jiray marna istaag ku dhammaysan jiray u sheegtay idan nabigoon xanuunsanayn ayaaba sidaa yeelay way adoo xanuunsanayay waxba laguma haysta marka way daawaysay وxadثna abu bkr بن شhaybة قال xadثna mعاad بن mعاad الcmbري الbsri عن xumayd بن xmayd الطويل عن cبd لله بن شhقيق الcuqayli xumayd baa hadda marka wuxuu rabaa inu mutaabacaynaya wadaydkii budayl aha iyo ayuub ood soo marteen can cabdillah bn shaqiiq alcuqayli qaala sa'altu caaishatan weydiiyey can salaati rasuuli illaahi billeyl ayaa weydiiyey salaaddii nabi maxamed ee habeenkan weydiiye waana xilligaa uu xanuunsaday su-aasha ka timid wey faqaala waxay tidhi hooyadan kaana yusallii leylan طawiilan qaa'iman wa leylan طawiilan qaacidan wa kaana idaa qara'a qaa'iman hadduu istaag qur-aanka ku akhriyo rakaca qaa'iman istaag buu ka rukuuci jiray waidaa qara'a qaacidan hadduu fadhi ku akhriyo faatixiya qur-aanka kalena rakaca qaa'idan وxadثna yaحya بن yaحyى qال أhbarna أbu mucaawiyaةa الضرير محamed بن khاaزم عن هiشام بن xaسان القرduسي عن محamed بن سيrين وhذا min diقة mسلم لأن هiشام بن xaسان أxaadiiثiisa kale can ayr ibn siriin fiiha mulaaxadaad baa ku jira laa siyama xadiiu can xasan اlbasri ama xadiiu can maxamed ibn siriin waa min iqaat wa kibaari asxaab ibn siriin wey waa xuja markaa iyada can muxamed ibni siriin abu bakr can cabdillah bn shaqiiq alcuqayli marka ibnu siriin ba hadda mutaabacaynaya wadaadihii hore ee xumayd aطawiil iyo ayuub iyo budayl can cabdillah bn shaqiiq alcuqayli qaala sa'alna caaishatan weydiina markaa jamaacu ka dhigay can salaati rasuulilah rasuulka ilahi salaadiis baanu weydiinay fi lleyl faqaalad waxay tidhi kaana rasuula sal ly slam yukiru salaata qaa'iman wa qaacida labaduba nabigu habeenkii inuu istaag ku tukadana waa badan jiray fadhi inuu ku tukado salaatuleylkana waa badan jiray calayhi salaatu wasalaam faida ftataxa salaata oo fiirsay ugu kala qadqaaday faida ftataxa salaata salaada hadduu bilaabo oo furfurta qaa'iman isagoo taagan istaag rakaca qaa'iman istaag buu ka waida اftataxa salaata qaacidan hadduuba fadhi ku galo ku xidhaba salaadaba uu fadhiba ku galo rakaca qaacidan fadhigaasuu ka rukuuci jiray fadhigaasuuna qur-aanka ku akhrii jiray waxadaanii aburabiic azahraani innaga waxaa laga yaba adoba iska roomba iska daa sunne inaad salaadihii faradkaaba la aado fadhiga salaadihii faradkaaba inaad fadhiga la aado iyagoo nin awoodi kara inuu fadhi ku tukado waa lagu gaaloobayaa iska ogaada salaadaha faradka ah, in istaag lagu tukado ninka awood waa fardu caynin cala alqaadir waana macluum min addiini bidaruura faman istaxalla asalaata qaacidan ii sheega eh, jawaabka anuu shardiga baan sheegay kafara wey iska ilaaliy waxaa laga niqaashaya waa uun salaadihii sunnooyinkaa wey ayb xadaanii abu rabiica azahraniyu wasmuhu sulayman bnu daawuud alcataki waad garanaysaan ahbaranaa xamaad yaca ibnu zayd xa waxadaanaa xasan bnu rabiica albajari xadaana mahdi bnu maymuun xa waxadaana abubakr bnu shaybata xadaana wakiic waxadaana abu quraybin xadaana ibnu numayr cabdullah ibnu numayr alhamdaani jamiican raggaa wada kooxdaa ka soo bilow xamaad ibnu zayd mahdi bnu maymuun wakiic iyo cabdullahi bnu numayr alhamdaani jamaacadaas ma afar baa mase waa shan raggu waa afar afartaa wadaad can hishaam ibni curbay ka wada qaateen طريق لباد وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي واللفظ له لفظ كان شيء أسقى إسكالي جماعة هرملها قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أبي عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله رسولك الله ما أرك ويقرأ آخرنا إياه fii shayin min salaati leyli jaalisan maa ra'aytu rasuulahi rasuulka ilaahi ma arag bay tiri yaqra'u asagoo akhrinaya fii shayin min salaati leyl wuxuun salaaddii habeenka ka mida ah, asagoo qur akhrinaya jaalisan fadhi akhrinaya ma arag idan hooya inoo cadayntoon waxaa weeye intii horeo nabigu uu da'da yaraa bay u jeeddaa waa laba xaalo maa ra'aytu rasuulahi yaqra'u fii shayin min salaati leyli jaalisan fii xaalati اluulaa waagi hore ujeedda ayadaa inoo qaymin doonta xataa idaa kabira markuu nabigu waa qara'a jaalisan fadhi ku akhriyi jiray xadiidkii hore marka aan soo marray iyo xadiidkaas kama hor imanayaan waa laba xaaloo kala duwan weeye ayib xataa idaa baqiya calayhi min asuurati alaauun waagii hore uu nabigu da'da yaraa caafimaadkiisuna uu israacsanaa dadkuna aad aysan u culaysanin wuxuu istaaggaasuu ku tukan jiray waagii dambe fadhigana waa ku tukan jiray qaabkee marka qaarkood samayn jiray xataa idaa baqiya calayhi nabigu markay u hadhay min asuurati suuradda oga hadhay alaaثuuna aw arbacuuna aaya afartan ama soddon aayadood qaama nabigu waa istaagi jiray fadhigu ka kici jiray faqara'ahunna istaag buu laba afartanka aayadood ama soddonka aayadood istaag buu ku akhriyi jiray uma rakaca markaasuu rukuuci jiray isku darkina waaka waxaanu soo marray istaag miidh ah waxaan soo marray fadhi mutaxaan oo asna gooni ah haddana waxaynu maraynaa nabigoo isku daray oo fadhina salaadda qayb kula yimid istaagna qayb kula yimid ayib fadhi buu ku gelahayaa calayhi salaatu wasalaam ku xidhanayaa faatixadii buu akhriyi suurad buu bilaabi baqara ali cimraan nisaa caraaf suuradii dhaardheeraa markuu nabigu istaada waxaa kugu dhima soddon aayadood yuu fadhiga ka kacahayaa istaag buu ku dhammaynaya soddonka u dhiman kadib buu ka rakuucaya istaag ka sujuudaya isku dar marka bayn alqiyaami waalqucuudi inta way inoo bannaan tahay w soomaalia wadaadaha hadda kuraasta ku tukada qaybo ka mida markay xabaar fadhiyaan oo arkaan inay soo dhowdahay rukuucdii oo salaaddu sii dhammaanayso qiraa'adiiba intay istaagaan bay iyagoo taagadna la rukuucahayaan sujuuddana fadhigooda bay ku laabanayaano ayib iskudarkaas dhib ma laha laakiin kursigaan muran badan ka qabnaa inay dhulka fadhiistaan ayaa fiicnaan lahayd xadana yay bn yaya qaal qara'tu calى malik bn asab cabdlah can cabdillah bn yaziid mawla alswad ibn sufyaan almakhzuumi can waabinadr saa ibni umaya in badan baynu soo maray saa ibn nadr ayib meesha maalik hadduu abinadr dhacana waa ninkii haashim bnu qaasim la odhan jiray hadduu halkaan dhacana inta badan saa ibn umay u noqdaa labadaasi kale iyo wadaadduhu abunadr idaa waqaca fii abaqati maalik fii kutub sita markaad marayso waa wadaadkii haashim ibnu qaasim la odhan jiray sheekhu axmada hadduu dabaqadan dhacana inta badan waa ninka la saalim ibn umaya alashjaci ataymi ayib bdmaan eh, eh, ibn cawf azuhri an caaisha ana rasul sm kaana yusalii jaalisan nabigu fadhi buu ku tukan jiray fayaqra'u faatix iyo qur'aan kalu arin jiray wahwa jaalis faidaa baqya markuu u harsan yahay min qira'atii qur uu ku talagalay ila wardi buu nabigu lahaaye qadru maa yakuunu aaiin wuxuu noqon karaa soddon aayadood aw arbaciina aaya ama aayadood qaama waa joogsan jiray fa qara'a qur-aankii akhrin jiray fi lqiyaam wahuwa qaa'imun isagoo taagan buu akhriyi jiray uma rakaca min alqiyaam istaaggaasuu ka soo rukuuci jiray uma sajada uma yafcalu fi rakcati aaniyati mila dalika ragcaddii labaadna sidaasoo kale uu yeeli jiray w isku barxi jiray istaagii iyo fadhigii xadana abubakr abi shaybata waasxaab bn ibrahim alxamdali qaala abubakr wuxuu yidhi xadana ismacil bn umaya wadaadkan kalena ee abubakarna wuxuu yidhi cafwan isxaaqna wuxuu yidhi can can ilwaliid bn abi haashim alqurashi abi haashim magaciisa ziyaad baa la yidhahdaa can abi bakr ibn muxamed ibn camr ibnu xasm alansaari weeye can camr bint cabdiraxmaan ibn sacad can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasul sl l slm rasuulka ilahi wuxuu ahaa yaqra'u kii akhriya qur'aanka oo qaacidun asagoo fadhiya faidaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuuco qaama wuu istaagi jiray qadra maa yaqra'u insaanu arbaciina aaya inta ruux aadama ah oo carabkiisu uusan fududayn uu ka ahriya afartan ayaad buu haddana istaagnaan jira oo qur-aankii wadi jiray qadra maa yaqra'u insaanu mutawasitu اlqira'ة arbaciina aya afartan aayadood waxadaana salaatuleyl iyo howlaheeda iyo nabigu qaabku u cibaadaysan wixii salaatuleyl ku saabsan iyo sunan hooyadan caaisha ugu xog ogaalsan wixii marka uu nabigu ka soo baxa dhaafana saxaabo badanoo kala wariya وxadna بن mayri xadna mxamed bشhr الcabdi xadana xamed بn cmr بn calqm بn waqas الleyti xadaanii maxamed ibrahim بn xariث الtaymi can calqmt bn qawaas ninkii hore awogii weeyaade ayb qaala qultu licaasha waxaan ku idhi kayfa kaana yasnacu rasuul اllah rasuulka ilaahay muxuu samayn jiray fi rakcatayni wahwa jaalis labada ragcadood markuu tukanaya isagoo fadhiya muxuu samayn jiray inuu ragcadda kala qaybi ma dhici jirtay qaala waxay tihi kaana yaqra'u fiihima labada ragcadoodbu horta qur-aan buu ku akhriyi jiray oo faatixyu qur-aan buu gelin jiray faidaa araada an yarkaca qaama farakaca min alqiyaam fadhi buu ku bilaabi qur-aankii buu wadi markay rukuucdu soo dhowaato qiraa'adina ay gebageba tahay buu istaagi jiray qur-aanku u dhimanaa buu istaag ku akhrinayaa kadib buu rukuuci jiray min alqiyaam وxadثna yaحya بن yaحyى أbu bكر النysابور التmيمي أخبرna يزيد بن زريع البصري التyمي عن سعيد بن إyاس الجurayري عن cبدالله بن شhقيق العقayلي wadaadka aan ka soogtano duu noogu celiy wadaadku qaala qultu لcaaئشha waxaan ku idhi hal kaana nabiyu sal l slam yusalli wahuwa qaacidun waa markuu asagu xanuunsaday buu u bahday su ayada hal kaana nabiyu nabigu ma aha yusallii kii tukada sunnooyinka sunnooyinka salaatuleylka rawaatibta qaybo ka mida wahuwa qaacidun asagoo fadhiya qaalad nacam goorma laakiin bacdamaa xatamahu nnaas hadday kuu caddaysay bacdamaa xatamahu nnaas dadku intay burburiyeen nabiga oy riiqeen oy ridqeen kadib ayuu fadhiga ku tukan jiray tacqiimku fii luqat اlcarab waxaa la yidhahdaa kasru lyaabisi shayga ingegan ama qalalan oo la kala jabiyaa la yidhahda hadduu qoyan yahay qadmi iyo waxaasaa laga cabbiraa maxay saa u tiri hooyadeen asagoon tabar dhaqaaloo badan nabigu aan lahayn ama aan haynin buu ummad dhan xilkeeda qaaday markaasuu mid walba xaqiisii ka badan siiyey hadhii habeen u soo jeeda say wax ku noqon lahaayeen diinkana u koryeyi lahaayeen waddada rabbigeena uga hagaagi lahaayeen adoo marka waxba aan haynin suuf iyo xanjaan isku gudtay baan dhahnaa hawshaasi waxaan ku qabtay fara murux iyo cidiye murux kaadaan baan soo cabay wey nabiga isagoo dhaqaalahay oo hawshu degan tahay oo fariisu dufan leeyihiin dadkaan meel ingegan buu nabigu ka bilaabay waana ku dhammeeyo wey ilaa yomin nabiga dhiiggiisii iyo dhacaankiisii baynu ku nool wax kale ma hayno haddaan xaqiisi wuxuun ka gudan lahay wax weyn bay noqon lahay nabiga iyo asxaabtiisii dhaxalay ka tageen un baynu ku noollahay adduunka ku joognaa ilaahay ana asturo bada qaalad nacan bay tii nabigu fadhi ku tukan jiray bacdamaa xatamahu nnaasu dadku intay burbursheen nabiga kadib mas-uuliyadda aad dareemayso iyo xilka aad qaadayso tabardarradaada dhaqaale awooddaada howlahaas markay isu yimaadaan waad baaba'aysaa soomaalida way taqaana waxay ku leeyihin markay arkaan nin durba ciroobe warebelow baashi baa ku boobtay hadde waa sidee fikirka iyo hawshaasi eber bay kaa dhigaysaa xawnana waa laga qadaad xawnna idinku aad ka qaadeen subuno ilah baa ka ilaaliyay dhikar iyo bakti iyo idinku sonkor iyo strays iyo waxaanuun balaayada ah ilaah baa ka badbaadiyey ayib mar haddaad marka ismirato waxaa weeye hawshaadu waa degdegaysaa bini aadam intuu geed adag yahay buu nabigu geed adkaa iyadoo sidaa tahay haddana waxay tihi bacdamaa xatamahu annaas mas-uuliyat nnaas baa nabiga baabi'isay haddaad laakiin aan dareemayni wax mas-uuliyada maaa dameerun baad iska noqon hade maxaa dareemaya wax kaa maqan ma jiro islaantii habartii gaashaeda la yidhi uun dadka bulshada maxay u qaylihayaan bay tacaaley gaaja hayso way mudaaharaadayaan makeeg iska cunan bay hadday hadday bariis iyo alaa fiican waayeen keeg may ku dhuftaan bay tii ya soomaalida way yaqaan waxay dhahan habar jir ku hayo waxay mooddaa habaroo dhanba inuu jirkaa ku hayay moodaysa kataanta aad ku jirto dadkoo dhanba inay ku jiraan baad moodaysa nicmadan haddaad haysatana islaamka haddii ruux muctaqadku u saxan yahay waxaad aaminsantaa hadduu kuu saxan yahay ood meel yoola ku socoto noloshaadu waxa waa nolol mumaina degan wey haddii laakiin caqiidadu kuu saxayn ood ujeeddada ka timid almabda waalmacaad xaggeen ka imid xaggeen u socdaa maxaan mudan doonaa haddaan wax hagaajiyo maxaan mudan doonaa haddaan wax bi'iyo xisaabaha markay kuu saxan yihiin adduunka nabad baad ku joogaysa qadadaa kugu dhadhami koobka shaha ku anfici waad nabad qabtaa laakiin markayse caqiidadu kuu fadhiyiin cadaab baad ku nooshay adoo malyandheeroo aqoonuu kuu buuxaan gaalada waraysa waxaa haysta markay soo islaamaan riboodkay bixinayaan dadka muslimiinta fiiriya maal laweyd baa gabadh yuhuudiyadda islaamtay hal saacay muslimiinta haysatay eedda inoo soo jeedisay bini aadamna eedeeyey oo ka run badan weli ma arag waxay tidhi aakharo waa lidinku cadaabay kulligiin haddaan rabbi idin cafiyin nicmadan baad haysateen dadkana waad ka qarinaysaa saasaa ula wareegaysaa maxaad ka qarin ninka muslimka waxaa laga yaabaa islaamkiis inuu la dhuuntaba oo uu la cabsado rag waxaan aqaana markay toonka aagahayaan koofiyadda dhiga ka warraba nin waxaan aqaana welibaanu saaxiibbana markuu isliig ka tagiyo toonka aadaya tanoo kale u xidhaa markuu isliig joogana bidhanaadda cade yaxyoo kale u xidhaa maxaad ka leedihiin ya garhka ah garhkaasoo hoshiis waa xisaab weyne isagoo ii kaadika asagu marka islaamka goormaad ummad wax u sheegtan wax gaadhsiisaanba waxay dhaheen soomaaliya baryo iyo ilniweyn layskuma darsado inaad ruuxa barido oo wax isi tira agga naa tiraad war wax noo dhiibdha innaha ka gala ah. marba haddaad baryo u soo diyaargaroodo warkaadu ha caddaaday dheheen war nicmadan islaamkeed haysataa waxaa la rabaa dadka u caddaysaa wadaad baa waa waraaq u qoray buush oo yidhi aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn soomaaliya ba ka soo qoraya adduunka hayso iswaalay ima an takuunu macana wa ima an takuunu diddana ku haya in waa in soomaalida way ku qosliyeen nin waalan bay u ama nin waa ninka aan buush amanka ma waalle wuu farriinta ilaahay saaray buu gudanayaa balliquu cannii walow aaya yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballaqta risaala ammaano wey ruuxu ama ha qaato ama ha diido gaalka adduunka u kibir badan ha noqdo ama midka u liita ao fariinta gudbi maxaa baddaa kuaakhare waxaad ilaahayow gaalkii waagaa u sarreeyey fariin culus baan ku qabtay amminka marayinku waraaqda way hayaan way sheegaan wadaadka soomaliya ka diray uma shee xasan daaraweys wey so ma taqaanaa asaguu ahaa aminkan waa khabaradkooda ka sheekeeyaan yani ma aha adugu diinkaadii iimaankaadii ha la gabanin ha quursanin qiimee xurmee qadari wax weyn ha kula noqdo wainahu ladirun laka waliqawmika wasaufa tus'aluun ninka adduunka u sarreey iswaaliya waka hadda haystaan ka cararaya labaatan sana dadku ku shaqaysanayay reer afghanistan ee u ahaa jawaasiista ee dalkoodii diintoodiiba gatay ee khawaanada ahaa iyagoo eeraboodka taagtaagan baa lagaga cararay oy diyaaradaha ka daateen ciidankii maraykanna wuxuu qaatay macal eeyihiisa somayd eeyihii bay wataan eyigoodii bay wataan oo saaran hayaan labaatan sana nimanka dalkoodii khaa'imay ee jawaasiista ahaana waxay kaga tageen eeraboodka barkoodna diyarradday ka daateen gaal sidaasaa lagu yaqaanaa kugu shaqaysan kugu shaqaysan kugu shaqaysan waagi dambana tiish maxaa lagu samay kafka la iskaga tiro tiish xaggee taqaana marka kafka la iskaga tiro dhasta biin baa yaqaana dhasta biin baa ku yaqaana adaguna diintiinna iyo qadiyadiinna ilaashada ilahayna ka cabsada وxadana cubaydlah bn mucaad xadana abi aabbihi waa mucaad bn mucaad alcambari xadana kahms bn xasan can cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli qaala qultu licaaisha waxaan ku idhi fakara wuxuu sheegay kahmas baad inugu soo kordhay sooma fadakara kahmas wuxuu sheegay cayn nabiy bimili buu ka sheegay xadiidkii caaisheed soo martayna dheeraa ayuu sheegay waxadaanii moxamed bn xaatim ibnu maymuun asamiin albaqhdaadi wa harun cabdullah ibnu marwan qaala xadaana xajaaj ibnu moxamed almisiis alacwar qaala qaala ibnu jurayjin wa ahbat nnaasi fi ibnu jurayj baa la yidhaahdaa qaala wuxuu ihi wadaadka ibnu jurayja waa cabdilmalik ibnu jurayj ibn cabdilcasiis أخبرني عثمان بن أبي سليمان ابن جبير مطعم أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبا سلمة طريق يسحقنا كسو مرات من رويد بن زمرين وطريق أبي النضر إيوه عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة نكن هذا متابعين أخبره وحو أشيغي أبو سلمة وذاتك عثمان أشيغي أن عائشة أخبرته عائشة إن أشيغتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت نبي أنسا لمنين حتى كان كثير من صلاته وهو جالس نبي ما حجابنين إلى صلاته سنة أهيد إن بدنه كمد أي نقطي إنه فد كتكد حتى كان إلى أن نقضى كثير من صلاته صلاة النوافل وهي صلاة التطوع وهي وهو جالس سوى فرديا بعدما حطمه الناس وحدثني محمد وحاتم وحسن بن علي الحلواني كلاهما عن زيد بن الحباب قال وحوري حسن أسو حسن بن علي الحلواني وحجري حدثنا زيد بن الحباب بوري camba ma dhihin wey wadaad kalun baa zayd ku gaabsaday xadaثani الضaxاaq بn cuثmaan الأsadi xadaثanii cabdالlah bn curwata wa hishaam bn curwa walaalkii wey asadi curwat bn zubayr can abi abi curwat bn zubayr can caaisha qaalad hooyadan waxay tihi lama badana rasuul الlah lama badana rasuul الlah badana haddii deelka la shido idaa asanna wey markuu waayeelo markuu gaboobay markuu duqoobay markuu waayeelay badana markaad bitashdiid haddaad baduna dhahdana oo markuu nabigu hilibka yeeshay wey oo cuslaaday waxaa kugu filan tiraado lamaa badana markuu waayeelay ama lamaa baduna markuu cuslaaday culayskaasna qasam maa inuu hilib cusub ku qabto markaad dhallin yar tahay duuban seedahaadaa duuban markaad duqodo hore u badato maassoliskan wax murqaha leh way dhammaanayaan cadaladku way dhammaanayaan hilibbaa gelaya marka meeshaas iyo wax duxulaa gelaya adoo dhamma marka dabcaya adoo marka waagaad yaray wixii ku saaraaye hiliba waxbaba kugu soo kordhin iyo waxaa la moodayaa inuu hilib ku qabto aad culays aad qaada maxaa dhammaaday murqihii tiirinayay seedu duubaysay oo dhan baad dabcaysa marka meel marka waxaa weeye way ku jilcaysaa waxaa la moodaya marka inuu hilib badan ku saaran yahay sooma dhammayn kara xadiidka baabka misaalkaanaan iskaga istaagaa baabkan gaadhi insha allah qaala waxay tihi hooyadan lamaa badana rasuullah rasuulka ilaahay markuu waa yeelay oo wasaqolo u cuslaaday kaana akaru salaatii salaadiisi badankeed sunnada waxay ahayd jaalisan isagoo fadhiya xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shaab الzuhri can الsaa'ib bn yiid waa aaabi min sar aaaba ibn yiid alkindi can mualib bn abi wadacata sahmi saxaabi kale wey can xafsata waa umulmuminiin saxaabiyad kale saddex saxaabi baa isdaba taag annaha qaalad waxay tidhi maa ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahay ma arag salla asagoo tukaday fii subxati sunnadiisa qaacidan fadhi ku tukaday xataa kaana ilaa la gaadhay qabla wafaatihi bicaam xataa kaana ilaa uu noqday qabla wafaatihi bicaam intuusan dhimanin sanad ka hor ilaa la gaaray nabigu fadhi kuma tukan jirin sanadkaa wixii ka dambeeyey buu nabigu wuxuu bilaabay fadhi inuu ku tukado idan waana xijaabta wey fa kaana yusallii fii subxatihi sunnadiisii buu nabigu tukan jiray qaacidan ay fa kaana yusallii subxatahu qaacidan bay ka dhigantahay fiida waa iska ziyaado wa kaana yaqra'u bisuura nabigu suurad buu ku akhri jiray fadhiga ama salaad qiyaamkaba fa yuratilha markaasuu tartiibin jiray xaqeeda siin jiray xataa takuna ilaa ay suuraddu noqoto adwala mid ka dheer min awala minha suura iyada ka dheerayd suura iyada ka dheerayd anfaal nabigu tartiib u akhrinhayaa markaas waxaad moodin inay ka dheerta anfaal baaba waxay kuna noqon wax tooba ka dheer yunis buu nabigu akhrinaya markaasee ancaam ka dheeranaysaa iyo iyo alicimraan inisa iyo maa'ida ka dheeranaysa idan tartiibtaa keenaysa waxadaanii abu aahir axmed bni camr وxarmلة بن yaحyى التujiibi qaal أhbarnي wهb cabdالlah أhbarnii yunus بن يزيid الأyli xا وxadaثna isحاq بن ibrahim الxandلي وcبد بن حmayd الkasi الxاaفظ qaal أhbarna cبدالرزاق بن hmam صنعاni abu bakr أhbarna macmر بن rاشid abu curwaة اليmani jamiica wadaadahaas yunus iyo yunus iyo macmar jamiican si wada jira can الزhriي bhada اlisnaad sanadkaad soo marteen hora muxuu ahaa الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهم عن حفصة وهي سنة التقنين غير هذا يشاء أنهما قالا معمر يونس وحيد هذه قبل وفاته بعام واحد أو اثنين بين هذه أو اثنين نص النبي قلنا من هل سنة كهر أما اللبو إذن عائشية حفصة وايز وافقين في آخر عمر من النبي حب الله بي inuu fadhiga sunooyin ku tukado salaatuleylka khaasatan ee qiraada dheer leh ee qiraada dheer leh rawaatibta ayuu istaag buu iskaga tukan jiray suubano calayhi salaatu wasalaam qiraadan dheer baan fadhiga iyo istaaga badan nabigu marka uusan xamili karin وxadana abu bkr بn abi shaybata xadana cubaydالlah bn muسى alcabsi can xasan bni صaalix bnu صaalix alhamdani oo wadaadkii sufyaan ay saaxiibada ahaayeene faqiha zaydiga ahaw qaala wuxuu uhi wadaadka can simaag bni xarbin qaala ahbarnii jaabir bn samurata an nabi sal slam lam yamut nabigu ma dhimanin xataa صallaa qaacida ilaa uu nabigu fadhi ku tukaday ee salaatuleilka ahaa mauusan xijaabanin jaabir marka wuuu raacay u marhaati kacaya xadiidkii xafsa xadiidkii caaisha eed soo marteen iyo xadiidkii cafwan labadaasay ahaayeen xadana zuhayr bn xarbin xadana jabir bn abdilxamiid adabbi can mansuur almuctamir can hilaal bni yasaaf alashjaci can abi yaxya misdac baa magaciisa la yidhahdaa misdac abu yaxya alacraj buun caan ku yahay wadaadka misdaca misdac almucarabna waa la yidhahdaa almucarab boqonaha la gooyo xajaaj bn yuusuf athaqafi amaam bashir bn muraan bn alxakam alumawi ayaa dilay oo boqonaha jaray baa la marka mucarabna saasaa loo yidhaahdaa cali buu oo qolyaha alubeytka aadu jecel buu ahaayo taageera marka qolyo ree bani umeya waxay ku dhaheen xajaaj inuu ahana waa la sheegay bishir muraan waa la sheegay waxay ku dhaheen cali wax ka sheeg cali bay hortiisa ku caayeen sheeg bay caya dad ad dowladdu taageersanta maya buui dowladda anu kuma kaxsani dowladdu waa dowladdaydii laakiin cali ma cayahaya buui boqonaha la gooyey bu dawaaqiiddaas marka haddaan ninka daaquudka awoodna u yeesho wuxuu ka xishoonna jirin waxaa weye wuxuu doono iska samaynaya wadaadka marka sida raaja waa nin iqa ah lam yujarax wax tajriixa ma jiraan nin abu jusajani la yidhaha abu isxaaq jusajani asacdi oo asagoo naasibi ah adkiisaa naasibi ah wa jarxu majruuxi laa yubal laa yadana waa la yhadaa asaguna bidcatu nasb buu ka aafaysan yahay ninka intuu dirj wuxuu yidhi wa kaana zaa'iqan can ilxaqi muxuu jeedaa kaana mutashayican oo mutashayic ma aha cali buu jeclaa maaha raafida maaha shaqolku ma lahay bidcadan baasi dib ka timid ma aha wuxuu aha kaana yuxibu caliyan xataa laa yuqadima calaa cumaan xubbiga keliya reebn bay kugu dilaayeen ogaa iyadaa dad weydo hoostay xariqayaan laba xadiibu muslim kuu leeyahay maadaama ninka xun laga sheegay laba xadii buu midkeed u dambeeye waaka midna kitaabu طahaarayna ku soo maray binafsi sanadkan can zuhayr can jariir can mansuur can hilaam iyo saaf can abi yaxya alacraj misdac labadaa xadiis basuu kuu leeyahay sida sabaabkana waa nin iqa ah. abu daud wuxuuhi waa kuufiyun iqatun cijli wuxuuhi waa taabiciyun iqatun ibn xibbaanna وتابعي ثقه من حبان ذكره في الثقات هذا وذكره في الضعفاء وحون يلي هل اسك الى ما تفرد به اما ما وافق فيه الثقات وحجه وركاس الليمد اخرج له النسائي واهل السنن ومسلم wax jarxiyeyna ma jiro ninka asaga ah ibnu khusayme wuxuu laa acrifu bijarxin walaa tacdiil ibn abi xaatim wuxuu ku sheegay fii aljarxi watacdiil walam yakun fii jarxan walaa tacdiilan idan ninka waa la tawhiiqiy wax jarxiyeyna ma jiro ilaa ninka la yidhaah sacdi ama eh, sacdi cafwan abu isxaaq eh, aljuzajani muxuuna ku duray tashayuc tashayuc buu duray wax kale muusan sheegin walidaalika warka xaafid bn xajar uu fi الtaqriib waa maqbuulun waa hayru maqbuul lannu ninkan wax jarxiyana ma jiro waana taabici aima waaweyn baa wax jarxiyana ma jiro warkaana tashayucana macno idan ixtijaaju muslimin lahu huwa sawaab saa darteed warka xaafid bn xajar fi talkhiis baa fiican wuxuu idhi ahraja lahu muslimun wa huwa taabiciyun iqa warka talkhiiskaa fiican ama kan taqriibka ha u bixin dahabi baa ka fiicnaan lahaa wuxuu idhi asagu kaashifka saduuqun tukullima fiih in badan baa dahabi baa kaga fiican rijaalu sita xaafid bn xajar laakiin waad diideen laakiin saa idinku wado waad garawsan doontaan insha allahu tacaala sidaa maaha rijaaloo dhan maaha rijaalu sita dahabi baa kaga fiican xaafid bn si walba miisaanka iyo qiimaynta raawiga isagaa kaga fiican bad kaloo hadda isagu xaafidku dahabi kaga fiican waa jira laakiin rijaalu sita dahabi iyo shaykhiisa libaaxi badda waadiga fadhiyey muxuu ahaa abulxajaaj almisi ayaa ugu fiican ayib an cabdlahi bni camrin qaal wuu i saxaabiga xuditu waxaa la ii sheegay ana rasu rasuulka ilahi sal slam waa saxaaba u sheegaysa waxaa la ii tabiyey rasuulka ilahi qaala inuu yidhi salaatu rajuli qaacidan ruuxa muslimkaoo fadhi sunnooyinka ku tukada nisfu salaati salaadda nuskeed bay la ajir tahay adoo istaag ku tukada salaad buuxdoo dhammaystiran dheh fadhi baad ku tukatay tii taagniyada ku tukatay nuskeed baad helaysaa xagga ajirka qaala wuxuu yidhi saxaabiga cabdulaahi ahaa faataytu nabigan maalin soo booqday fawajadtu yusallii jaalisan nabi maxamed oo sunnadii fadhi ku tukan baan arkay fawadactu yadii gacantaydii baan saaray buui calaa rasi nabiga madaxiisa yaan gacanta ka saaray faqaala nabigu wuxuu ihi maa laka yaa cabdallaahi bni camr cabdulaahi waa sidee gacanta madaxa iga saartay ama madaxaad ku qabsatay waa sidee qultu waxaan hi xudiistu waxaa laisha nabi allow yaa rasuul allah annaka qulta inaad tidhi salaaة الrajuli qaacida calى nisfi الsalaa ninkoo ku tukada qofka muslimkoo fadhi ku tukada waxay la ajir tahay istaag nuskii bay noqonaysaa wa anta tusallii qaacidan lianna alqaacida waa maxay shay walba oo nabigu ummadda uu faro ama uu ka reebo ama fadl uu ku sheego wixii khayr ana asagaa uga horrayn jiray wixii xuma ana asagaa uga fogaan badnaan jiray hawshii nabigu marka uu laga soo tabiyey wuxuu arka nabigoo fadhiya tiibuu marka la yaabay qaala wuxuu idhi ajal sida laguu sheegay weeye salaad istaag lagu tukaday oo sunno ah iyo mid fadhi lagu tukaday isku ajir ma aha nus bay isu joogaan walaakinii lastu ka axadin minkum hadihi min alkhasaa'is wa kana fadl اllahi calayka cظiima ولذلك أصاب الشhاaفiعية لما ذakrوا هذه المسألة في khasائص النبي عليه الصلاaة والسلام nabigu hadduu fadhi ku tukado iyo hadduu itaa ku tukadaba isku ajir weeye ilahi baa ku karaameeyey waxayna ka imanaysaa salaaddaad tukanaysaan oo dhan iyo wix sadaqaad bixisaan iyo wix qur iyo waxaad rabbi xustaan wax walboo khayr la timaada nabiga ajir buu ku leeyahay marka gaari karraaba idan isma dhimayso salaadiisu lastu ajal waa saxaabadu say kugu sheegeen weeye walaakinii anugu hase lastu ma ii ka minku idinkoo kale ah waa idinka duwanaya nabi muxuu nagaga duwan khasaa'is badan buu nagaga duwan yahay oo ku karaamay hase ahaatee tan wuxuu nabigu ka hadlahayaa haddii xanuun dartii aad fadhi ugu tukato ajirku isma dhimhayo ogow isma dhimayo xanuun baad fadhi oogu tukatay nin taagan ajirkii baad leedahay waxaa laga hadlaya waxaa weeye adoon meella lagaa haynin inaad sunnadii fadhi ku tukato marka iyaday nus noqonaysa oo salaaddii istaagga iyo tii fadhiga ay kala fadli badnaanayaan haddii laakiin fadhigu uu xanuun keenay waad soo marteen adiladeedii inaan waxba isdhimaynin tuu nabigu marka nagaga duway waxaa weeye asagoon mararka qaarkood xanuunsanayn oo istaagba ku tukan kara ayuu salaadii sunnada wuxuu ku tukanayaa fadhi ajirka istaag baana loo qorayaa وxadna abu bkr بn abi shaybة ومحamed بن مثنى وبن بشhاaر جamيعا عن محamed بن جعفر غuندر عن شعبة xا وxadna المثنى محamed xadana yaxya bn saciid alqaطaan xadana sufyaan athawri kilaahuma oo shucbiya thawri ah labada hadday israacaan daadun waa isku dhammaaday ayb nimanka hadday isxadiid isku raacaan waxaa weeye allah barakay can mansuur bedel isnaadi bay nagaga ku tabiyeen wa fii riwaayati shucbata can abi yaxya alacraj meesha uu ay ku gaabsadeen ninkii hore ee ahaa jariir uu ku gaabsaday can abi yaxya bas uu yidhi ayagu way raaciyeen laqabkiisii bay raaciyeen kunyadii laqabki bay can abi yaxya alacraj misdac baa magaciisa la yidhahdaa ama wallahu subxana wa tacala aclam